العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay waajibkii iyo qaybuhu lahaa qaybtii ugu dambaysay baynu ku jirnay siiba fardulkifaayaha ayaynu ku jirnay markaa wuxuu inoo soo sheegay sheekhu in dhammaan lagu wada dembaabayo haddii aan waajibka kifaayiga ahi xasilin waayo ummadda oo dhan baa laga rabaa oo kii karaya inuu sameeyana inuu sameeyaa laga rabaa kii aan karaynna waxaa laga rabaa ka karaya inuu ku booriyo markaa gabadfal dhammaantood ka wada yimi ayuu noqonayaa marka wuxu uhi sheekhu calaa hada taswiiri sawirida haddaynu ku soconnay lilwaajibi waajibkii aan sawirnay wa calaa hada taswiiri sawirida lilwaajibi aan sawirnay darteed ayaa wajaba cala alumma ummadda ugu waajibay muraaqabatu alxukuuma xukuumadda iyo dowladdeeda inay daba socoto oo ay dhowrto wa xamluhaa iyo inay ku xambaarto cala alqiyaami laimaatiga bilwaajibaati alkifaa'iya waajibaadka kifaa'iga aw tahyiyati alasbaabi ama diyaarinta sababaha allaasimata ee laga maarmaanka u ah liadaa'iha gudashadeeda lianna alxukuuma xukuumadda iyo dowladdu naa'iba can ilumma ummadda ayay naa'ib ka tahay oy wakiil uga tahay fii taxqiiqi almasaalixi alcaama masaalixda caamka waqaadiratun mid karaysa weeye cala alqiyaami inay ku qumtay la timaada biacbaa'i alfuruudi alkifaa'iya furuud alkifaa'iya acbaad culayska ay leedahay inay la timaadana way fa idaa qasamat fii dalika hadday ku gabadfasho asimat alummatu kulluha ummaddu dhammaanteed waa ku damaabaysaa bimaa fiiha suldatu tanfiidiya iyadoo suldada iyo awooddan furideed ee dowladduba ay ku jirto alummatu waa dembaabaysaa licadami xamliha alxukuuma waxay u dembaabaysaa xambaarid la'aanta aanay ku xambaarin xukuumadda calaa tahyi'ati maa shay diyaarintii tuqaamu bihi lfuruud kifaa'iya furuudi lagu ogayey waalxukuumatuna waa dembaabaysaa licadami qiyaamiha la imaatin la'aanteeda aanay la imanin bilwaajibi alkifaa'iyi waajibi kifaa'igaha maca alqudrati calayhi ayadoo markaas karaysa oo awood u leh ayay markaas iyaduna la iman weyday waxau sheekhu leeyahay mar haddii aynu yacni sidaa waajibkii aan suuradaa u yeelnay ummadda waxa waajib ku ah inay xukuumadda iyo maamulkooda ay talada u dhiibteen inay muraaqabo iyo dhowrid iyo dabagal inay ku sameeyaan oo ay ku xambaaraan sidii ay ula iman lahayd waajibaadka kifaa'iga ah ila waajibkii mar hadduu kifaa'i yahay oonu cid kale saarnayn cid gaarkeed aanu saarnayn si aanu markaa dadka dhexdooda ugu lumin xukuumaddii ayaa laga maarmaan ah inay markaas iyadu la timaado marka ummaddiina waxa waajiba ah, mar hadday iyadiina ku damaabayso xukuumaddiina ay ku dambaabayso waxaa markaas laga rabaa inay ummaddu ku muraaqabayso xukuumadda inay ku xambaarto siday ula iman lahayd waajibaadka kifaa'iga ah, ama siday u diyaarin lahayd asbaabta laga maarmaanka weye laasimka waa ee gudashada waajibaadka kifaa'iga ah maxaa yeelay ummaddu ama xukuumaddu waxay naa'ib iyo wakiil ka tahay ummadda ummadda dooratay ee xilka iyo talada u dhiibatay bay wakiil iyo naa'ib uga tahay sidii loo xaqiijin lahaa masaalixda caamka ah ee ka wada dhexeeya ee aan cid gaara u saarnayn ayada ayaa naa'ib iyo wakiil ummadda uga ah waxaanay awooddaay inay la timaado acdaada iyo culayska furuudda kifaayiga ah ay leeyihiin haddaba haddii ay ku gabood fasho xukuumadda arrinka ummadda oo dhan baa dembaabaysa iyadoo ay ku jirto weliba asulda tanfiidiya asulda tanfiidiya waa awoodda furineedeeda waa maamulka iyo xukuumadda la doortay ayaa asulda tanfiidiya la yidhaahdaa markaa bimaa fiiha waxaa loo isticmaalaa marka wuxuu waxa uu ixtiwaa ku sabaynayo ama tadmiine waxa waxa la dhex gelinayo ayaa loo isticmaalaya biwaafiha iyadoy kula jirto ummaddu waa dabaysaa bimaafiha maa bimaafiha iyadoo weliba asulda tanfiidiyana ku jirto awooddii fulineed ummaddu waa dambaabaysaayo waxay u dambaabaysaa dee waxaanay markaas ku xambaarin xukuumaddii inay diyaariso wixii furuudulkifaayaha nagu ogi lahaa ayay ummaddu markaa ku dambaabaysaa xukuumadduna waxay ku dambaabaysaa inay la iman weyday waajibkii kifaa'iga ahaa iyadoo iyadu awooduna oo karaysa darteed ayay la iman weyday markaa iyaduna waa dambaabaysaa marka wuxu uhi wacalaa hada taswiiri lilwaajib sawiridda waajibkii aan sidaa u sawirnay ayaa wajaba ugu waajibay cala alummati ummadda ugu waajibay muraaqabatu alxukuuma xukuumadda iyo maamulkoodaas inay markaas muraaqabeeyaan oo ay markaa ku dabagalaan oo ay markaa ku ilaaliyaan wa xamluhaa iyo inay ku xambaaraan cala alqiyaami inay la timaado bilwaajibaati alkifaa'iya waajibaadka kifaa'iga inay la timaado inay markaa ku xambaaraan ow tahiyaati lasbaabi ama asbaabtii inay diyaarsan waa inay ku xambaaraan allaasimati ee laasimkaee lagamaarmaanka u ahayd liadaa'iha gudashada waajibaadka kifaa'iga maxaa yeel lianna alxukuuma naa'ibatun calil ummaday naa'ib kaga tahay oy wakiil uga tahay fii taxqiiqi almasaalix alcaama masaalixda caamkaa ka wada dhexaysa xaqiijinteeda waqaadiratu waa mid awooda cala alqiyaami la imaadka biacdaa'i furuud alkifaa'iya furuudda kifaayiga culaysyadeeda laimaatinkeedana awood bay u leeday fa idaa qasarat fii daalika hadday ku gababfasho ahibat lummatu kulluha ummadda oo dhammi waa wada dambaabaysa bimaa fiiha suldatu tanfiidiya iyadoo awooddaa fulineeda xukumaddaahina ay ku jirto alummatu waa dembaabaysaa maxay ku dambaabaysaa licadami xamliha ku xambaarlaantay ku xambaari weyday alxukuumata calaa tahayaati maa shay diyaarintii tuqaamu bihi lfuruud lkifaaiya lagu oogayo wixii furuudulkifaaya lagu oogayay inay diyaarin weyday yacni diyaarinteeda inay ku xambaari weyday ummaddu waa damaamaysaa ku xambaarid aanta ay ku xambaari weyday xukuumadda inay diyaariso wixii furuudulkifaayuhu lagu qabanayay waalxukuumatuna waa dembaabaysaa licadami qiyaamiha waxay ku dembaabaysaa la imaatila'aanta ay la iman weyday bilwaajib alkifaa'iyi waajibka kifaa'iga inay la iman weyday maca alqudrati calayhi ayada oo welibana karaysa waqad yasiru inuu noqdo alarkaa alwaajibu alkifaa'i waajibka kifaa'iga ahi inuu noqdo ayaa la arkaa waajiban cayniyan waajib cayniya inuu noqdo kama fi ljihaadiba ida lam yaxsul ilmaqsuudu bihi wixii looga jeeday haddii aan u xasilin saara fardan cayniyan buu calaa kulli mukallafin mukallaf kasta ku noqonayaoo qaadirin awoodaya calaa muxaarabati alcaduwi cadowga inuu kula dagaalamo awoodaya biayi nowcin nooc allayaaliyo noocay noqotee min anwaaci almuxaaraba yacni muxaarabada iyo dagaalanka noocyaalkiisii ah wa milu aydan waxaa la mida ah idaa shayda almukallafu qofka mukallafka ahi alqaadiru ee karaya markau marag ka noqdo markuu arko duuna kayrihi cid kale aanay arag munkaran markay arko fa calayhi waxaa kulisaa inkaaruhu inuu diido biqadri istidaacatihi intay awooddiisu tahay wa milu aydan atabiibu baa lamida fi lqarya tuulada joogay idaa lam yakun hayruhu haddii aan la helin cid kale tacayana calayhi waxaa markaas ku caynoobaya oo ku waajibaya iscaafu lmardaa dadka markaas xanuunsanaya inuu markaa daweeyo wahaakada sidaasay markaas u soconaysaa waxa uu sheekhu leeyahay oo kale waajiban kifaa'iga ahi isagoo sidaas aynu soo sheegnay ahoo markaa la doonayo in la xasiliyo oo qof walba aan saarnayn oo dadka qaarkood marka hadday la yimaadaan intii kale ay ka dhacayso ayaa haddana mararka qaarkood ayaa waajibkii kifaayiga waajib caydi oo qof walba laga rabo ayuu ayuu isu rogaa masalan jihaadkii oo kale ama markaa midee dafciga ama mid hujuumiya ha ama mid la qaadaya ama mid iska difaacaya ha ahaadee inkastoo yani difaaciga isaga ay farducayn keliya masalanka hujuumiga oo kale soo qaada gaalada marka dee lagu qaadayo sanadkiiba mar lagu qaadayo kaasoo kale haddii aan maqsuudkii iyo ujeedadii laga lahaa aanay xasilin oo ciddii markaas ku dhaqaaqday ay ku xasili weydo oo gaalada markaa dee cabsiinteedii iyo wixii looga jeeday ay ku xasili waayaan fardulcayn buu ku noqonayaa qof kasta oo mukallaf oo awooda inuu cadowga kula diriro nooca liyaal iyo noocii dagaal ee u awoodayo markaa fardulcayn buu ciddaa ku noqonayaa waxaa la mid ah qofku haddii mukalafkaahi awoodda u lihi ee isaguuni karaya cid kale aanay karaynin munkar ayuu arkay iyo wuxunoo la samaynayo waxaa korkiisaa inuu inkaaro uu diido biqadri istaacati hadba awooddiisu intay tahay marka halkaa wuxuu yidhi hadduu mukalafku alayda shayda markuu yani goobjoog u noqdo almukallafu alqaadiru duuna gayrihi munkaran munkar ayuu markaa goobjoogu yahay u arkayaa waanu awoodaa suulintiisa duuna kayri cid kale oo markaas awooda oo suuli kartaana ma jiro waxaa korkiisa inkaaruhu biqalbi istidaacati intay awooddiisto inuu inkaaro uu diido marka de hadduu markaa gacan wax kaga qaban kara gacan buu wax kaga qaban hadduu af wax kaga qaban kara af buu kaga qaban haddii kale markaa qalbiga ayuunbuu ka naci sida xadiidkii markaa saxiixa inoo sheegayey marka horena dee munkarka in la suuliyaa unbay haydo ciddii markaas hadday dad bani awoodula inay suuliyaan dee in la suuliyaa unbaa la iyunbaa iyubu waajibku noqon lahaa iyo kifaaya buu noqon laha ciddii suulisa ayuubu ku dhici lahaa waxaa la midahda qof dhakhtara ah oo tuulo jooga haddii aan cid kale lahaynin oo cid kale oo wax dhakhtarisa aan lahaynin waajib cayniya bay ku noqonaysaa oo cayntiisa saaran daaweynta dadka xanuunsanaya waqad yasiru lwaajibu lkifaayiyu inuu noqdaan arkay waajiban cayniyan kamaa fi ljihaad idaa lam yaxsun ilmaqsuudu bihi ujeeddadii laga lahaa markaanay xasilin saara fardan cayniyan farda cayniya buu noqonaya calaa kulli mukalafin qof kastoo mukalafoo qaadirin karaya calaa muxaarabati alcaduwi cadowga la dagaalinkiisa qof kasta oo karaya ayuu fardan cayn ku noqon karaya inuu kula dagaalamo cadowga biayi nowcin nooca liyaaniyo nooca awoodo min anwaaci lmuxarama noocyahan la dagaalankaa ah. wa milu aydan waxaa la mid idaa shahida almukalafu mukalafkii marka uu xaadiro alqaadiru ee karayay duuna hayrihi isaga uuni karaya cid kale aanay karaynin munkar yani suulinta karayay duuna hayrihi cid kale marka aan isaga hayn aanay karayn munkaran munkar marka uu xaadiru goobjoog u noqdo facalayhi waxaa kulaysaa inkaaruhu inuu diido munkarkaa biqadri istitaacadtii awooddiisu intay tahay wa milu waxaa la mid tabiibu fi lqarya dhakhtarka markaa isaguna markaa tuulo ka dhakhtara idaa lam yakun idaa lam yuujad hayruhu haddaan la helin cid kale tacayana calayhi waxaa ku waajibaya iscaafu lmarda kuwa markaas xanuunsanaya iscaafindoodii u dawaynta asxafa almariida bimacnaa daawaahu baa la yidhaha uu daweey wahaakada sidaasoo kale markaa almaطlab الthaani maطlabka labaad almanduubu waa manduubo waa kii la sunneeyey annadbu luqatan annadbu adducaaءu ilى اlamri اlmuhim nadbigu waa yeedhmo loogu yeedha arrin muhiima ah. waalmanduubuna almadcu'u ilayhi waa ka markaas loogu yeedhay wa minhu qowlu shaaciri baa ka mida laa yas'aluuna ma weydiiyaan akhaahum walaalkood xiina yandubhum markuu ugu qayshan fi naa'ibaati linnaa'ibaati buu yihi laakiin agsarka kutubta usuuliga ah ee soo qaadataa yacni sida aynu keni yani kitaabu keni kan markaasi silulwusuulkii aynu kusoo arkaynay siibay halkaa ulaamka ka dhiga ay ka dhigaan si naa'ibaati xawaadisa iyo dhacdooyinka marka ugu yeedho ma weydiiyaan calaa maa qaala wuxuu yidhi burhaanan xujo iyo caddaynuu keen ma yidhaahdaane way garab galaan wa fi listilaaxina maa talaba shaaricu wuxuu shaaricu doonay baa la yidhahdaa ficlahu samayntiisa min gayri ilzaamin ayadoon la laasiminin baxaydu soo yumdaxu la ammaanayo faaciluhu ka sameeya wayusaabu lama abaalin walaa yudamu aan la caayaynin taarikuhu kaga taga walaa yucaaqabu aan lana ciqaabaynin waqad yalxaquhu allawm walcataab canaan iyo dagaali inuu marka haleela la arkaa calaa tarki bacdi anwaaci lmanduubi manduubka noocyadiisa barkoodka tegitaankeeda in canaan ku soo gaadho ayaa la arkaa halkan sheekhu waxau inoo gelayaa axkaamtii takliifiga ahayd kiisii labaad oo ah manduub waa kaa laysugu yeedhay ee la sunneeyey haddaba xagga luqada nadbigu adducaaءu ila اlamri اlmuhim waxaa la yidhaha yeedhmo loogu yeedho arrin markaas muhiim ah yeedhmada markaa laysugu yeedho ayaa la yidhaahdaa manduub markaa almadcuwu ilayhi ka laysugu yeedhay ayaa la yidhaahdaa culimada qaarna marka waa mutlaqu yeedhmo uun qaarna waxay dhahaan me waa arrinka muhiimka isugu yeedhitaankiisa ayaa la yidhaahdaa marka wuxuu inoo soo qaatay qowl iyo bayduu leeyahay nin shaacira oo magaciisa waxaa la yidhaahdaa qurayd binu unayf baa la yidhaahdaa alcambari waxaanay ka mid tahay beydkani qasiido uu tolkiina ku caayayey qolo reer beni maasam la yidhaahdana oo reer tamiim ahaana uu ku ammaanayey ninkan isagiiyo uu lahaabaa la wada qaaday dabeetana tolkii baa u dhaqaaqi waayey qoladana ilaahay u bixiyeyoo isaga iyo geeliisiiba soo furatay dabeetana gabay dheer oo uu kuwanna ku ammaanayo qoladiisana digada kaga dhigayo ayuu tiriyey markaa baydkani waa ammaantii markaa qolada reer bani maazin uu ku ammaanayey ayuu ka mid yahay oo wuxuu leeyahay nimankaasi ma weydiiyaan walaalkoodiiyo ninka ay isqolada yihiin markuu ugu qayshado xaadifo iyo wax dhacday markuu ugu qayshado waxa uu yidhi ma weydiiyaano way raacaano markaba yacni waxbay la qabtaanu niman geesiyaala weeye sida kuwan kuwananu aan ka soo jeedan markaa waxba qabanaynin maahae nimankaasi waa niman raga buu leeyo mar allayaalayo marku walaalkood u qayshado waa niman hubkooda soo guranayo xujo iyo buraantoon aan weydiinayn isgarab taagayo oo dalfiibaa kaga dhigaya markaa wixii loogu qayshaday markaa yandubuhum halkaynu nabi marka u jeednaa waa taa marka loogu yeedha loogu qayshada weeye xagga istilaaxana wuxuu yidhi waxaa la yidhaha waxaan shaaricu uu doonay samayntiisa iyadoon la ilzaamin oon la waajibinin layidhaha la sameeyoun ama maa talaba shaaricu ficlu talaban kayra jaasimin wuxuu shaaricu doonay baa la yidhaahdaa samayntiisa yacni dalab aan jaasim ahayn oo aan go-nayn oo wuxuu leeyahay waa shaaricu wuxuu doonay in la sameeyo iyadoona laasiminin oo ka sameeyo waa la ammaani abaalmarinna waa la siin kan ka tegayna la caayi maayo lana ciqaabi maayo kaas ayuu manduubku noqonayaa mararka qaarkoodna way dhacdaa in lowm iyo citaab lowm walcataab labadu waa canaan in canaan iyo dagaal uu ku soo haleelona waa la arkaa manduubaadka manduubka noocyaalkiisa ka tegitaankeeda in canaani ku timaado waa la arkaa annadbu adducaau waa yeedhmo ila alamri lmuhimi arrin muhima laysugu yeedho walmanduubna almadcuu ilayka loogu yeedhay baa la yidhaha almadcuwu ilayka xaggiisa loogu yeedhay baa la yidhaha wa minhu qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisii ayaa markaas ka ahaaday uli laa yas'aluuna ma weydiiyaan qoladaasi akhaahum walaalkood xiina yandubu markuu ugu qayshanayo ugu yaadhanayo fi naa'ibaati dhacdooyinka iyo xawaadida iyo waxyaalaha soo dariya calaa maa qaala wuxu uhi burhaanan xujo iyo markaa caddaynuu keenma yidhahdaan wa fi istilaaxinaa huwa maa talaba shaaricu ficlahu samayntiisa wuxuu doonay baa la dhahay min hayri ilzaamin iyadoon la laaziminin bixaydu soo yumdaxu la amaani faaciluka sabe wa lana abaalin walaa yuudamu aan cayni taariiuga teg wala yucaqabu aan ciqaabaynin waqad yalxaqu inuu haleelaan arka allawmu iyo walcataabu canaaniba calaa tarki bacdi anwaaci manduubi manduubka noocyaalkiisa qaarkood ka tegitaankeeda in lagu canaantana waa la arkaa wayadullu waxaa tusinaya calaa kowni lficli ficilka ahaanshihiisa manduuban inuu yahay siiqatu alab siiqadan lagu codsaday ida iqtarana bihaa markuu la xidhiidhsado maa yadullu wax ku tusinaya calaa iraadati nadbi yacnii sunno doonideed lililzaami laazimin yacnii in wax nadbi in loola jeedo aan laazimin ula jeedini markuu la xidhiidho sawaun kaanat hadihi alqariinatu nasan ahaatee aw hayru ama nasaat ama wax kale ha ahaato faqowluhu tacaala ilaahay odhaahdiisa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya nebi rumeeyeyow idaa tadaayantum bidaynin markaa kala daynsataan dayn ilaa ajalin musaman ilaa muddo la magacaabay faktubuuhu qora laa yadullu hada dalabu ma tusinayo cala alxatmi waalilzaam yani xatm iyo laazimma tusayo biqariinati maa shay qariinadii iyo la xidhiidhkii ayaana tusinaya waradda ku soo araya fii siyaaqi laayati aayadda siyaaqeedan iyo hadalkeedan socda wahuwa qowluhu tacaala weeye fain aamina bacdukum bacdan haddii barkiin barka kala aamino falyu-addi ladii tumina kala aaminay ha guta amaanatahu fa hada nasu yadullu wuxuu tusinayaa calaa ana alaba kitaabati dayni dalabka ah qoridda dayntu inama yuraadu bihi nadbu in sunna loola jeedo la luzuum laasimin inaan loola jeedin fahuwa min qabiili lirshaadi lilcibaadi waa xagga hanuunin addoommada lagu hanuuninayo limaa yaxfaduuna bihi xuquuqahum waxay xuquuqdooda kaga ilaalinayaan min adiyaaci lumitaanka faida lam yaakuduu bihada irshaadi haddii aanay irshaadka iyo hanuuninta iyo tilmaamiddaa qaadinna taxamaluuhum ayaga ayaa xambaaraya natiijata ihmaalihim waxa ka dhasha ihmaalkooda iyo hallayntooda ay halleeyeen wixii markaas ay xuquuqdooda ku ilaashabi lahayd waxau sheekhu leeyahay ficilku inuu manduub yahay waxayna tusinayaa siiqada dalabka siiqada lagu codsaday haddii ay la xidhiidho wax yacnii tusinaya in sunno loola jeedee aan ilsaamin loola jeedin markay la xidhiidho ayaanu garanaynaa inuu sunno yahay waxaa la xidhiidhayaa ama nas dee ha noqdo ama wax kale ha noqdo naskana wuu inooga sheegi doonaa waxa kalena wuu inoo sheegi doonaa aayad qur-aana ayuu inoo soo qaatay waxaanu yidhi qowlka ilaahayna ya ayuha aladiina aamanuu ku aliya nebi rumeeyo markaa idaa tadaayantum bidaynin markaad dayn kala daynsataan ilaa ajalin musaman weliba muddo la magacaaba ay leedahay weliba waa daynta sanamka ee wax la kala iibsado ee qofna uu lacagtii sii bixiyo midna u alaabtii laga doonayo ayay tahay dayntan aayaddu ay ka hadlaysaa daymaha kale iyo amaahaa kale ayagu muddo male oo yacni xaalla qofku xilligu doono ayuu codsanayaa markaa faktubuuhu qora baa ilaahay waa amar amarna wuxuu keenaa sidayn horeba u soo maray wujuub maxaa markaa ka sarfinaya dee qariina laaxiqa oo siyaaqa aayadda ku timi ayaa markaa waxay tahay fa in aamina bacdukum bacdan qorabaa laydin yidhi haddaase is-aamintaan oo aydaan waxba kala qoranin oo wax kala daynsataan falyu-addi ladii tumiya ammaanatahu kan la aaminay ammaanadiisa ha guto marka inay irshaad uun tahay iyo yani sidii wanaagsanayd in laynoo tilmaamayo ee aanay waajib ahayn in la kala qortaa ayaynu hadaa ka garanaynaa oo hadduu qofkan daynlaha ay ku kalsoonaama dingiisa inuu qoro waxbaa dhib yani kuma jirto marka inaan kitaabatu dayn aanay markaas laazim ahayn aynu sunno looga jeedayna tusinaysaayo addoommada un lagu irshaadinayo oo lagu hanuuninayo waxay xuquuqdooda ku ilaalinayaan ay lumid kaga ilaalinayaan haddii aanay irshaadkaa qaadinna iyo ta yacni hanuunintaa iyo toositaa haddii aanay qaadaninna ayaga ayaa xambaaraya natiijada ka timaada ihmaalka ay sameeyeen marka taasoo qura ayuunbuu inooga sheegay siiqooyinkii markaa uu ku sugmayey ama lagu garanayey sunnaha halkaa iskumuu hawlin dee lafdii yundabu ama yusannu sanantu lakum qiyaamahu nisaa-iya ibnu maaja baa waxaan idiin sunneeyey bisha rabadaan inay istaagtaan kana waa talabu khayriljaazima waa kanoo inmaar ka hayno inaan cuqubo laga ratibin ka tegidda ficilka rasuulku inuu ficilka daa'imay asaaliib markaa luqada carbeed ay leedahay oo markaa tusinaysa inaan waxaan laazim way badan yahin lakiin isa qodobkaasu bu sheeku inooga soo qaatay rwli wayadullu calaa kowni lficli manduubad inuu yahay siiqatu dalabayna tusinaya ida qtarana bihaa markuu la xidhiidha maa yadullu wax tusinaya calaa iraadati nabi sunna doonitaankeeda lalilzaami laazimiin aan loo jeedin sawaon kaanat hadihi alqariina waxaa la xidhiidhay ha ahaato nasray waqayruhu ha ahaado faqowluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum markaa kala daynsataan bidaynin ilaa ajalin musaman ilaa muddo la magacaabo faktubuuhu qora laa yadullu hada talabu ma tusinayo cala alxatmi waalilzaam go-naan iyo laazimi ma tusinayo waa biqariinati maa shay la xidhiidhidii waradda ku soo arooray fii siyaaqi laayati ayadda siyaaqeeda iyo hadalkeedana socda huwa qowluhu tacaala weeye fain amina bacdukum bacdan hadduu aamino falyu'addi ladii tumina kalaamin amaanata ha guto fa hada nasu yadullu wuxuu tusinayaa calaa ana alaba kitaabati dayni dalabka qoridda daynta la dalbay inamaa yuraadu bihi nadbu in la horjeedna lusuum laazimida aan looga jeedin fa huwa hanuunid iyo tilmaamidu licibaadadii loogu hanuunayo loo tilmaamayo lima yaxfaduuna bihi xuquuqahum xuquuqdooda min adiyaaca lumid kaga ilaalinayaan faida lam yakhuduu bihadali irshaadi haddii aan irshaadka iyo talintaa aanay qaadanin taxamaluuhum ayaga xambaaraya natiijata ihmaalihim natiijada ihmaalkooda iyo halayntooda markaas ay halleeyeen inay markaa wixii ay ku ilaashanayeen ay la yimaadaan wa qowluhu tacaalaa ilaahay odhaahda uu yidhi wa qowluhu tacaalaa odhaahda ilahay yidhi fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum fiihim khayran laa yadullu ma tusinayo calaa wujuubi lmukaatabati mukaatabada waajibnideeda biqariinati alqaacidati sharciya qaacido sharciga qariinadeeda la xidhiirhkeed ina almaalika xorun fi tasarufi mulkihi qofka maaligaahee wax lihi xor buu u yahay tasarufka uu milkigiisa ku tasarufayo xor ayuu u yahay waxaa kaloo sheekhu inoo soo qaatay amar kale oo isagana waxaan nas ahaynin la xidhiidhay iyo alab markaa siiqatu alab wax kaloo nas ahaynin la xidhiidhayoo markaa siiqatu nadbu noqotay waaddaa qur-aanka ilaahay leey waladiina yabtaquuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra kuwa idinka dalbanaya inaad kitaabaysaan oo waxoogay xolaa aad dhaafsataan xornimadooda oo yidhaahda waxoogay aanu ku siinay xoree yidhaahdaa kitaabeeyabaa ilaahay yidhi haddaad ku ogaataan khayran khayr haddaad ku ogtihiin alimaamu shaafici kale wuxuu ku fasiray haddii ay ammaanana leeyihiin waxna kasbanayuu la soo baxayo oo haddaanu ammaano lahayn dee tuuga iyo dhac iyo xaaraan buu kuu keenayaa haddii aanu mid wax kasbanaya wax shaqaysanaya ahaynna dee waxba wax alla wax ka macnaay kitaabada aad kitaabaysa ma jirto marka in calimtum fiihim khayran haddaad ku ogaateen kitaabay wuxuu leeyahay markaa adanaskani uh, ma tusinaya mukaatabadu inay waajib tahay qaacida sharciya ayaa meesha taalloo qofka maaliga ah ee waxlihi xor buu u yahay ku tasarufka uu milkigiisa ku tasarufayo xor buu u yahay maaligu xor buu u yahay tasarufka uu milkigiisa ku tasarufayo marka ma hadduu isagii xor u yahay waajib ku noqon mayso inaa doonkaa codsaday uu kitaabeeyaa ila haddii kale milkigiisii oo la leeyahay waxaa yeel oo milkigaaga ka saar shaygaa ayaa soo baxaysaa inkastoo aynu qawaa'idkii sharciga ahaayaynu ku dhigannay yacni hadduu idraar tasarufka uu milkigiisa ku samaynaya hadduu idraar ku samaynayo dadka kale yaan loo ogolaanayn haddaad bullaacad ka qoday milkigaagii oo ay gurigii reerka duminayso ama bulacadoodii ay duminayso ama waxyeelaynayso ama gurigaagii aad ka firayso masalan bacmadayda ku yaallay liixadaama ahoo boosimo markaa ku samaynayo barayaa ka wada gubaya markaa yeeli maayo tooso kale oo yacni quyuud baa jirta waxaan haddaba faaribka ahi taasoo keliya ma aha waxyaalo kaloo dhowrana waa sheegaan culammadu mid waayaane dee in calimtum khayran baa la yidhi wa haddii aan khayrin koog tihiin odahay ku lama odhani waxbaa lagu riwaayada haddaa khayr ku tihiin weeyi midda labaad nebigu sala allahu calayh wasalam dee cid badan oo addoommo markaas lahayd ayaa jirtay oo dhacaysay inay ka codsadaanna ila la kitaabiya mana ku waajibin kii addoonkiisa uu ka codsado in kitaabkitabsama odhan waqowluhu tacaala ilahay eraadiisii fakaatibuhu in calimta fiihim khayran laa yadullu ma tusinayo calaa wujuubi mukaatabaati ma tusinayo waa biqariinati alqaacidati sharciya ayaa la xidhiidhayba waxay tahay iman maalika xurun buu fi tasarruf fii milki milkiisa inuu ku tasarruf doono wuxul buu yahay wa calayhi salaatu wasalaam yaa macshar shabaab jamaacadii dhallinyarada man istataaca ka awoodee midkiina ka mida ah albaa'ata yacnii qarashkii yacnii awooddii guurka iyo cadaabna culayskiisii qofkii karayaa falyataزawaj ha guursado laa yadullu ma tusinayo calaa wujuubi nikaaxi nikaax waajibitaankii calaa kulli mukallafin mukallaf kasta inuu ku waajibo biqariinati maa kii qariinadiina xidhiidhkii ayaana tuseeya urida loogada bitawaaturi si tawaaturahoo israacsan markaa laga oogay can nabiy sala allahu aleyh wasalam annahu lam yulzim inaanu ku waajibinin kuwa maqalani qofka soo maqala fi nikaaxi walow maca bidowki calayhi karayaana jirkeed dhaha ahaatee waxaa inoo soo qaatay xadiidka nabigu yidhi yaa macshara shabaab jamaacadii dhallinyarada man istataaca minkum ilba'a qofka baa'a kara guurkii qofka karaya ee cajzi markaa xisiya aanu ku jirin mu qarashkii looga baahnay hawshaas uu ku qaban laana awooda ha guursado falyataawaj ha guursado marka waa amar amarkaasi malil wujuub baa maya ma tusinaya buu leeyahay in guurku waajibayo qofka soo mukallafa oo qaangaaru caqliga guurku inuu waajib ku yahay ma tusinayo maxaa yeelay tawaatur ahaan waxa inoogu sugnaaday oo laynooga soo raray tiro fara badan oo ay adag tahay been inay isku waafaqaan inaanu nebigu qofka soo mukallafa ku laaziminin guur ororhay qofka soo laazima guursa waajib buu kugu yahay walow haba karaya eh taas ayaa qariina markaa inaanay waajib ahayne amarkani amrun lidadbu inuu yahay wa qowluhu calayhi salaatu wasalaam yaa macshara shabaab uli jamaacadii dhallinyaraday man istataaca ka awooda minkumdika ila almaata falyatazawaj xadiidka bukhaari rag badan oo kale ayaa weliba xadiid saxiixa laa yadullu ma tusinaya calaa wujuubi nikaaxi nikaax waajibitaanka calaa kulli mukallaf inuu ku waajibay biqariinati maa kii qarinay iyo la xidhiirkii ayaana markaas ina tusinaya curifa bitawaaturi si mutawaatira lagu ogaaday caninabiyina looga ogaaday annahu nebigu lam yulzim inaanu ku waajibinin kula mukallafin qof kastoo binikaaxi karaya inaanu ku laazimin walow maca qudrati caleyhi karitaanka uu karayaba lala qabe eh. wlmanduubu yusamaa aydan asunna baa la ydhaho wanaafirana waa la ydhaho walmustaxabna waa la yidhaahdaa watatawucna waa la yidhaahdaa walixsaanna waa la walfadiilana waa la yidhahdaa wa kulluhana afcaalun mutaqaariba waa afcaal isu dhow mutaqaaribatu lmacnaa macnaheedu isu dhow yahay oo tushiiru tilmaamaysa uun ilaa macna lmanduubi manduubka macnihiisa wa huwa kownuhu ahanshihiisa weeye raajix alficli in samayntiisu ay xoog badan tahay min gayri ilzaamin iyadoon markaa la laasiminin wlmanduubu laysa noocan waaxidan bal huwa calaa maraatib manduubkuna nooc qura maahay maraatib buu leeyahay waxa waxau sheekhu leeyahay manduubka waxaa la yidhaahdaa asunna waa la yidhaahdaa naafilana waa la yidhaahdaa mustaxabna waa la yidhaahdaa tatawucna waa la yidhaahdaa ixsaanna waa la yidhaahdaa fadiilana waa la yidhaahdaa muraqab yacni mid la isjeclaysiye waa la yidhaahdaa magacyadaasuu li oo masalan manduub te waa kaa shaaricu ugu yeedhay mustaxab waa kaa shaaricu jeclaystay nafl waa dheeraado faralkiibuu dheeraad ka yahay oo abaalmarintana wuu ziyaadinaya tatawuc qofkani wuxuu la imanayaa hor ilaahay fadiila dee samayntiisa ayaa markaa ka fadileen ka tegitaankiisa sidaa daraaddeed ayaa magacyada loogu magacaabay marka waa mutaraadiba sunnaha iyo naafilada iyo muraqabka iyo waxaasoo dhammi waa isu wada mutaraadifoo wax markaas ay ku kala baxsan yihiin ma jirto culamada qaarkood ayaa kala gaar ka dhigay oo sunnaa waxaydhan waa wuxuu rasuulku daa'iman sida witriga oo kale mustaxabkanu waa waxaanu daa'imin tadawucuna waa yacnii iska doorashada ficilada qaarkood rasuulka un laga dayanayo na waxaa la yidhaahdaa tadawuc baa la yidhaahdaa culamada qaarna waa mutaraadif bay yidhahdeen waxay ku kala duwan yihiin ma jirto walmanduubu yusamaa aydan asunna la yidhaah wnaafila dheeraadna waa l wlmustaxabu kii la jeclaysay waa la yidhah wtadawucu tadawu baa la wlixsaanu sabafal baa la dh walfadiilatu dheeraad baa la yidhah wa kulluhana alfaadun mutaqaaribatu lmacnaa waa alfaad macniyeesheedu isu dhow yihiin oo tushiiru ishaaraysawna ilaa macna lmanduubi manduubka macnihiisa wa huwa kownuhu aanshiisa ee raajixa alficli in samayntiisu ay ka rajaxan tahay ka tegitagaysa haddaa wuxuuhi walmanduubu manduubku laysa noocan waaxidan nooc keliya ma ahaanin bal huwa calaa maraatib maraatib ayuu leeyahay fa aclaahaa ugu sarreeya maa wadaba calayhi nabiyu sala allahu calayh wasalam wuxuu nebigu daa'imay walam yatrukhu aanu kala tegin ilaa naadiran yacni marmar mooyaane wax yar oo naadira ah mooyaane wa minhu waxaa kamid salaatu ragcatayni qabla fariidati اlfajr waa salaad laba ragcadood tukada salaada subax ka hor fahadihi tusamaa sunna muakada baa la yidhaaha yulaamu taarikuhaa ka taga waa lacanata walaa yucaqab se ciqaabo wa minhaa aydan waxaa ka mid ah annikaaxu guurka fii xaalati اlictidaal xaaladda uu caadiga qofku yahay binisbati marka loo ega lilqadir calayka karaya waalaadaani walaadaanu baa ka mida fa huwa min shacaa'ir alislaami islaamka calaamadihiisa ayuu ka mid yahay almutacalliqa ee ku tacalluqda bimaslaxatin diiniyatin caamam dan diineedoo caama oo falaa yajuusu tahaawunu bihi in la fudaydsadaa markaa ma bannaana walihaadaa saa daraaddeeda idaa tawaada'a hadday isku waafaqaan ahlu qaryatin tuulo ehelkeed calaa tarkihi ka tegitaankiisa xumiluu calayh qasran qasab ayaa markaa loogu xambaari oo lagu odhan markaa ku fuliya waxa uu sheekhu leeyahay manduubku isku wada derajoog ma aha waa maraatib marka culimmada waxay u qaybiyaan sunna mu'akada iyo sunna hayr mu'akada iyo asunna zaa'ida ayay u qaybiyaan marka ka u horeeya waa sunna almu'akada oo waxa weeye waa waxaa qofkii sameeye la abaaninayo kaga tegay aan la ciqaabaynin laakiin lowm iyo canaan mudanayo oo bimacnaa si adag ayaa markaa laysugu yeedhay waana waxaa nebigu uu daa'imay ee aanu wax yar mooye ka tegin masalan labadaas labada ragcadood ee salaada faralka ka horreeya subaxa ayaa ka mid a ah. waya xataa markuu safarka yahay waxaan lemalaya xataa ka tagtay ee ay cadceeddu markaa soo baxday waa kii tukaday ee haddana salaadii subaxa tukaday safarka ayadii witriga iyo kamuu tegi jirin sunna mu'akada ayaa la yidhaha qofka markaa ka tegay waa la canaanaya lase ciqaabi maayo waxaa ka mid a nikaaxa fii xaalati alictidaal qofka markuu xaaladiisu caadi tahay xaaladiisu haddaanay caadi ahayn oo masalan dee aanu awoodba u lahayn jinsiyan baanu awoodba u lahayn tahay taasoo kale xaaraan baabay ka noqotaa bal ila axkaam اlkhamsa lagu dureeriyaa haddii masalan uu awoodu leeyahay oo waxa kaluu kaga badbaadi karaa zina guur inay tahayna waajib buu ku noqonaya wa fii xaalati alictidaal markay xaaladiisu caadi tahay uu awoodda u leeyahay isaguna sunna mu'akada buu noqonayaa nin guursan waayey ayaa cumar bin khadaab wuxuu ku yihi yamnacuka cajzun oo fujuur laba midun baa kaa hortaagan guurkan ama fujuur iyo xumaan iyo qaraaf baa kaa hortaagan ama waa la isla haynin buuri labadaa mid midun weeyi mid saddexaad ma jira buu markaa kaasina waa mid waxaa ka mid a aadaanka ayaa ka mid a shacaa'irta islaamka ayuu ka mid yahay ee maslaxa diiniya caama ku tacalluqa in la fudaydsaa ma bannaana saas daraaddeed hadday tuulo ehelkeedu isku waafaqaan inay ka tagaan waa lagula dirirayaa qasab ayaana markaas lagu yeelsiinayaa markaa sunnat اlhadyi na waa la yidhaha asuna almu'akadana waa la yidhaahdaa walmandubu laysa nowcan waaxidan maanin bal huwa calaa maraatib waa martabooyin buu kala leeyahay faclaa waxaa ugu sareeya ma waadaba calayhi nabiyu sala allahu alay slm wuxuu daa'imay walam yatrukhu aanu ka tegin inaan naadira naadiruun uga tegin wa minhu waxaa kamida salaatu rakcatayni laba ragcadood tukashadood qabla fariidati اlfajri fahadihi tusama suna muakada baa laydhaha yulaamu waa lacanaya taariwakati wala yucaqabu lama ciqaabayo wa minha aydan anikax baa ka mida fi xaalati اlictidaal binisbati marka loo egayo lilqaadiri caleyka karaya kan karayn de isaga sunaba u noqon maayo aan karaynin xaraan baa u ka noqonaya ee la xidhiidha bimaslaxa diiniya caama falaa yajuusu taawunu bihi in la fudaydsadaa ma bannaana walihaada saa daraaddeed idaa tawaada'a ahlu qaryatin calaa tarkika tegitaankiisa hadday isku waafaqaan xumiluu calayh qasran waxaa loogu xambaarayaa xoog wayali hadihi lmartaba waxaa la xidhiidha maa yusamaa waxaa la bisunati hayri lmuakada sunna aan muakadayn wahiya alatii waata lam yudaawim calayha nabiyu sala lah alay sl aanu daa'imin ka salaati arbaci ragcaatin afar ragcadood qabla duhur inuu tukaday oo kale wey wa ka sadaqati tadawuci sadaqadii sunnada ahayd weeye binisbati lilqaadiri calayhi ka karaya idaa lam yakun haddaanu ahaanin man yatasadaqu calayhi kuu sadaqadaysanayaa fii xaalati alidraar xalad dhibaato walxaji shadiida iyo baahi daran haddii aanu ku sugnayn waxa uu leeyahay sheekhu martabadana waxaa la xidhiidha waxa la yidhahdo aلsunna غayr اlmuؤakada waata aanu nebigu daa'imin qofka sameeya waa la abaariya kaga tega lama ciqaabo canaan iyo guulguul lama muto qofku wal waxaanu nebigu daa'imin ee mararka qaarkood uu sameeyey mustaxabna waa la yidhahda naafilana waa la yidhaahdaa markaa waxau tusaale inoogu soo qaatay afarta ragcadood ee duhur ka hor la tukado sadaqada sunnaha ogole qofka karaya laakiin sadaqada sunnaha markay sunna qeyrmuakada noqonaysaa waa markaanu qofkan lagu saqaysa xaalat alidraa hadday naftiisuba ka baxayso waajib bay kuu noqonaysaa inaad siisaa iyo xaalad daran markaanu ku jirin wayali hadihi lmartaba waxaa la xidhiidha maa yusamaa waxaa leeya bisunna hayri lmu'akada way alatii waata lam yudaawim calayha nabiyu aanu daa'imin ka salaati arbaci ragcaatin waa salaada afar ragcadood tukashadeed qabla duhri la tukado ka sadaqati tadawuci waa sadaqada sunnaha binisbati marka loo eegay lilqadiri calayhi karaya idaa lam yakun waa haddaanu ahaanin man yutasadaq ama man yatasadaqu calayhi ciduu ku sadaqaysanaya fii xaalati alidraari iyo walxajati shadiida xaalad dhibaato iyo baahi daran markaanu ku jirin weeye watali hadihi almartaba min almanduubi waxaa la xidhiidha maa yusamaa biاlfadiila waاladab wa sunati zawaid iyo sunnaha dheeraadkaa ah. kaliqtidaa'i waa dayashada binabiyi lagu daydo fii shu'uunihi alictiyaadiya arrimihiisa caado alatii taasoo sadarad minhu ka soo fushay bisifatihi insaanan sifadiisa inuu qof yahay ka aadaabi lakin aadaabta cunitaanka washurbi cabitaanka wanoomi iyo seexashada faaliqtidaau bihi calayhi asalaatu wasalaam kudaashada markaa taa lagu diday fii hadi lumuuri mustaxabu waa la sunneeya wayadullu waxaanu tusinaya calaa tacaluqi lmuqtadii bihi kan ku dayanayaa siduu ugu tacalluqsanya calaa tacaluqi lmuqtadii kan ku dayanayaa siduu ugu tacalluqsanya ugu dheganyay bihi nebiga calayhi salaatu wasalaam walaakiin taarikuhaa laa yastaxiqu ma mudanayo lowmancanaan walaa cataaban iyo guulguulkoon liannaha laysat min umuuri diini ma ahan walam tajrii majra alcibaadaati meelihii cibaadooyinkana may marin walaakiin majra alcaadaad caadooyinka waddadeedii ayay martay wuxuu leeyahay sheekhu martabadan manduubka martabadan manduubka waxaa la xidhiidha waxaa la yidhaahdo fadiila iyo adab iyo sunatu zawaa'id asunatu zaa'ida waa waa la yidhaahdaa fadiila iyo adabna waa la yidhaahdaa waa waxa qofku hadduu sameeyo eed qofku hadduu sameeyo oo uu niye abaalmarin baa la siinaya hadduu niyeeyo rasuulka inuu ku raaco ku dayanayo qofka ka tagana waxba laguma leh laakiin hadduu u sameeyo nebi maxamed baa sameeyey arrinkan iyo sidaa iyo saasay samee u yidhaahdo ajri buu ka helayaa waxa weeyaan waa afcaasha jibiliga ah ee nebigu uu sifada basharnimo ku samaynayay een axkaamta sharciga la xidhiidhsanayn sida markaa hurdada iyo socodka iyo maryaacad xidhashadooda iyo waxyaalahaasoo kale inkastoo aadaabu lakri iyo aadaabu shurbi iyo aadaabu noom kuwaasi markaas waa arrimo markaas laga dayanaya kuwaasi ee waa noomka lafdiisa iyo markaas cunidda iyo cabidda iyo weeye aadaabtoodu markaas ayagu dee in siduu markaa wuxuu cuni jiray loo cuno oo siduu markaas wuxuu abi jiray siduu seexan jiray loo seexda iyo wuxuu ku seexan jiray iyadu taasi waa dee sunnayaashii hore ayay iyadu lamid noqonaysaa cunida markaas soo qaadatayna waa noomka iyo mashiga iyo maryaha cadxidhashadooda iyo waxyaalahaas ayuunbay markaa ku tilmaameen xunka takliifigana kaba mid noqoto inuu qofku niyayadda rasuulka inuu ku raaco oo tusinaysa si daran nebiga inuu ugu tacalluqsan yahay ibnu cumar oo kale tasiilka waxaynu ku maraynay yacni inuu meel alliyaaliya meeshuu xataa ku gaajo nebigu inuu isku dayey marka inuu gaajo meeshuu heshiisa fulisiiyo inuu fadhiisiiyo isagoo markaa nebiga ku dayanaya wa tali hadi lmartaba waxaa la xidhiidha min almanduubi manduubka xaggiisa maa yusamaa bilfadiila waxa la yidhaha waladab iyo wa sunati zawaaid kal ibtidaa'i binabiyi ku dayashadiisa weeye sala allahu alay wasalam fii shu'uunihi lictiyaadiya arrimihiisa caadiga ah alladiisa daran inuu yahay ka soo fushay bisifatihi insaan sifadiisa inuu insaan iyo qof yahay kaadaabi lakili adaabtii cunitaanka wa shurbi wa noomi wey faاliqtidaau bihi calayhi الsalaatu wasalaam kudayashada fii hadi umuuri laga daya mustaxabun waa mid markaa la jeclaystay wayadullu waxaanu tusinaya calaa tacaluqi اlmuqtadii kan ku dayday inuu ku tacalluqsan yuu ku xidhan yahay bihi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam walaakiin taarikuha laa yastaxiqu lawman ma muto canaa cataban iyo dagaal toona liannaha laysa min umuuri diini may ahanin walam tajri majra alcibaadaati cibaadooyinka meesheedana may marin walaakin majra alcaadaati waladii caadaadku marayeen ayay martay wa yulaaxad hunaa amraani halkan waxaa la daymoon buuri laba arrimood alawalu ka waxa weeye ina almanduuba bijumlatihi jumladiisa iyo duuduubaantiisa yuctabaru waxaa loo ictibaarinayaa ka muqadima inuu muqadimo iyo hordhac u yahay ka muqadama inuu hordhac u yahay lilwaajibi waajibka inuu hordhac u yahay ayaa loo ictibaarinayaa wa yudakkaru bihi in lagu xasuusanayo ayaa markaa loo ictibaarinayaa wa yusaahilu inuu fudaynayo cala almukalafi ka mukalafka ada'ahu wayusaylu cala almukalafi mukalafkana u fudaynaya ada'ahu gudashadiisa lianna almukalafa mukalafku biadaa'i gudashadiisa alwaajibaat uu guto wa dawaami calayhi daa'imu daa'ima yusahilu calayh waxay u fudaynaysaa adaa alwaajibaati waajibaadka gudashooda wayactaadu caada ayaanu ka dhigan wa fii hada yaqulu imaamu shaaibi wuxuu yani yidhi almanduubu manduubka ida ctabartahu markaad ictibaaran acama ictibaar iyo fiiro guud siiso wajadta waxaad elaysaa khaadiman lilwaajibi waajibka inuu u shaqaynayo lannahu imaa muqadama lahu inuu hordhacu yahay ow tadkarun bihi wax lagu xasuusan inuu yahay sawaun akaana min jinsihi waajibun jinsigiisa waajib ahaya am laa ma ahaanin nin ah wuxuu sheekhu leeyahay waxaa la daymoonayaa halka manduubka marka laga hadlayo laba arrimood waa midda koowaade manduubku duuduub ahaantiisa waxaa loo ictibaarinayaa inuu muqadamo iyo hordhac waajibka u yahay in lagu xasuusanayo inuu mukallafka u fudaydinayo gudashada waajibka maxaa yeelay dee qofka iminka salaad sunnaca ah tukanaya ee daa'imaya ee soom sunnaca ah soomaya radaan miyuu ka tegayaa faral miyuu ka tegayaa mar hadduu sunnihiiba daa'imayo laakiin haddaanu weligiiba sunno isku dayin dee waa dhacdaa inkii faralkaana ka tago salaadiina haddaanu sabayaashii tukan inuu kana fudaydsao wax dhici karaa markaa wuxuu u fudaydinayaa waajibaadka inuu guto waanu ka caado dhiganayaa imaamu shaatibi ayaa markaa wuxuu yidhi shaatibina waa sheekha abu isxaaq la yidhaah kuyaysa abu isxaaq baa la yidhaah ibraahim binu muusa alqarnaati waxaanu markaas caan ku yahay ashaatibi toddoba boqol iyo sagaashankii ayaanu dhintay waanan markaa nin caalimahoo kutub alifay oo muxaqiqa ayuu ahaa yacni waxay isu raacayaan oo yidhahay usuuli buu ahaa oo mufasir buu ahaa oo faqiih buu ahaa oo muxadis buu ahaa nin xalaal miirasho badan oo zaahida buu ahaa kutub badan oo qiimo badan buu leeyahy kitaabkan almuwaafaqaat fii usuuli اlfiqhi ee imka wax ka soo qaadanaya ka mida laba mujalladbuu markii hore ku daabacnaa haddana mashhuur xasan sulaymaan nusqow taxqiijiyey baa jirta oo afar mujallada alictisaam kitaabka la yidhaahba isaguna ka mida ah, oo xawaadida iyo bidaca uu kaga warramo almajaalis baa ka mid ah, oo kitaabu lbuyuuc oo saxiix lbukhaariga ayuu ku sharaxay weliba naxwina wuu ahaa oo khulaasada naxwada ee ibnu maaligana sharax ayuu ku leeyey anwaaru litifaaq fi cilmi ishtiqaaq yani kutub badan ayuu qorayo kala duwan waa ninka arrimahaa badani ee qallamaa intay cid ku kulmaane ay ku kulmeen ay ku kulmeen isaga shaadibi wuxuu leeyahay manduubka haddaad u ictibaariso ictibaar caam ahoo acama haddaad u ictibaariso waxaad helaysaa inuu u khidmaynayo waajibka imaa hordhac buu u yahay imaa midaad ku xasuusanaysa weeye ama jinsigiisa waajib ha ahaado ama yu ahaanin wayulaacaduna amraani baa la daymoonaya alawalu ina almanduuba bijumlatii yuctabaru waxaa loo ictibaarinaya ka muqadama lilwaajibi waajibka inuu muqadamii hordhacu yahay wayudakaru bihi waana lagu xasusan waajibkii wayusahilu cala almukalafina wuxuu fudaynaya adaa gudashadiisa lianna almukalafa biadaa'i gudashadiisa almanduubaati uu gudanayo wa dawaami calayhi iyo daa'imidda uu daa'imayo yusahilu calayhi wuxuu fudaylinaya adda alwaajibaati waajibaadka gudashadooda lianna almuqaraba biadaa'ihi gudashadiisa almandubaati uu gudanayo wa dawaami calayhi iyo daayimidda uu daayiminayo sulu calayhi waxa fudaanaya haddadu tadhe addaa'u lwaajibaati waajibaadka gudashadooda wayactadaa waanu ku caado dhigan wa fii hada yaquulu alimaamu shaaibi saasaa imaamu shaaibi kitaabsa muwaafaqaadka uu leeyahy almanduubu ida ictabartahu ictibaaran acamo markaad u ictibaariso wajadta waxaad helaysaa khaadiman lilwaajibi inuu shaqaynayo liannahu ima muqadama inuu hordhaclahu u yahay ow tadkaarun bihi iyo inuu xasuus u yahay sawauna kaana min jinsihi waajibun jinsigiisa waajib ha ahaado am la yaanu ahaaninbe ahaani ka labaad ina almanduuba manduubku wain kaana hayra laazimin laazim hayrkiiba ahaadee biictibaari juscihi marka juskiisa iyo midhmidhkiisa la ictibaariyo ilaa annahu laazimun biictibaari اlkul xagga wadarta guud marka laga eego laazim buu noqonaya bimacnaa annahu laa yasixu lilmukalafi uma ansaxayo an yatruka almanduubaati inuu jumlatan waaxida duuduub keliya inuu kaga tago fahada qaadixun fii cadaalatihi buu ceebaynaya wayastaxiqu calayhi taadiiba wazajr in la edbiyo lagala joojiyo arrinkaana wuu ku mudanaya walihaada hama nabiyu sala allahu alay sl saasuu ugu hamiyey an yuxriqa inuu gubo buyuuta almudaawimiina guryaha kuwii daayimay calaa tarki salaadi salaada kitaankitaankeeda jamaacatan jamaaca lagu guto waxau leeyahay sheekhu dhinac kale manduubku marka mid mid loo ega biictibaari juz-i mid mid marka loo ega iyaanu waajib ahaanin laakiin wadartiisa iyo guud ahaantiisa marka loo eego waa laasim bimacnaa ma ansaxayo oo mukalaf uma ansaxayo inuu manduubaadka dhammaantood ka tago hadduu manduubaadka oo dhan ka tagu dhahdo midh aan ka samaynayaa ma jirtana cadaaladdiisana waa dhaawacaysaa edbinna waa ku mudanaya yaa sajrin iyo in laga joojiyo saas daraaddeed baa nebigu wuxuu ku hadmiyey nimankii markaa daa'imay inay salaada jamacada ka dayan guryaha inuu ku soo gubo waa yani haddaynu idhahno qowlka yani salaada jamacadu waa sunna ayuu sheekhu ku soconaya qolyaha farducayn markaa ku tegaya qaar waa munaafiqiin bay ahaayeen bay odhanayaan athani ina almanduuba wain kaana habaada hayra laazimin laazim yuu ahaani biictibaari juzi marka jusgiisii halhalkiisa loo eegee ilaa annahu laazimu weye biictibaari lkulli marka markaa kulligiisa wadartiisa la eego bimacnaa anahu laa yasixu lilmukalafi uma ansaxayo an yatruka almanduubaati inuu ka tago jumlatan waaxida duduub keliya inuu kaga tago fahada qaadixun fii cadaalatihi waa ceebaynaya cadaaladiisa wayastaxiqu caleyh waxaanu ku mudanaya ataadiiba edbinayo wasajda in laga joojiyo walihaada saa daraadeed baa hame nabiyu sala allahu alay slm wuxuu ku hamiyey an yuxriqa inuu gubo buyuuta almudaawimiina kuwa daa'imay guryahooda daa'imay calaa tarki salaati salaada ki tegitaankeeda lagu tukado faalaadaanu aadaanka iyo wa salaatu ljamaacati iyo wa sadaqatu tadawuci iyo wa sunnatu lfajri kulluhaa manduuba dhammaanteed waa sunne min xaysu اljuz marka xagga midhmidh looga eego laasimatu min xaysu اlkul xagga wadarta marka laga eegana waa laazim oo falaa yasixu tarkuha jumla duduub ahaan in looga tagay ma ansaxayso marka wuxuu leeyahay sheekhu falaadaanu iyo wa salaatu ljamaaca iyo wasadaqatu tadawuc sadaqada sunnaha wa sadaqa sunnat lfajri iyo sunnaha fajri kullahaa manduuba waa mid la sunneeyo la ysugu yeedhay min xaysu ljuz marka laga ega mid mid laazima min xaysu lkulli marka xagga wadarta manduub ahaan laga egana waa mid laazima oo falaa yasixu ma ansaxayo tarkuhaa ka tegitaankeeda jumlatan yacni dudub ahaan iyo wadar ahaan in looga tago ma ansaxayo wa minhu waxaa ka mid a aydan annikaaxu oo falaa yasixu ma ansaxayo tarku in laga tago guurkii min qibali اlumma kulliha ummadda oo dhan xaggeeda lianna fii hada tarki ka tegidda fanaaha dhammaanshaheedaa ku sugan huwa madduumin xaysu ljuz xagga juzga ay binisbati lilaxad marka afraaddii qof qof loo eego waa mid la isugu la sunneeyey waajibun binisbati liljamaca marka jamaacada muslimiinta loo eegana waa waajib fahuwa kaamil fardu kifaaya si wuxuu fardu kifaaye yahay oo kale fa tarku lmandubaati kulluhaa mu'asirun wuxuu raadaynayaa fii awdaaci diini diinta wadcigeeda iyo arrimaheeda idaa kaana tarku daa'iman markuu tarkigiiyo ka tegiddu mid joogta yahay amaa idaa kaana markuu yahay fii bacdi alawqaati wakhtiyeelka qaarkood falaa ta'hiira lahu wax raadaho uu leeyahay ma jirto waxau leeyahay sheekhu waxaa ka mida ah guurkii guurkii ma ansaxayo inay ummaddu dhammaanteed ka wada tagto hayla hadday guurkaba iska dayto dee waa dhammaanaysaa midhkaari maayo markaa xagga jusga iyo qof qof marka laga eego qof walba gaar ahaankiisa waa loo sunneeyey xagga ummaddan dhammaanteedna waajib buu ku yahay in guurkii laga helo ummaddii ay badato oo ay baaqi ahaataa waajib yuu ku yahay si fardulkifaayo oo kale weeye marka manduubaadka haddii laga tagaa dee wadcigii diinta iyo xaaladeedii wuu raadaynayaa haddii si joogtaa looga tego wey haddiise bacdulawqaad inuu yahay raad male wa minhu ayada waxaa ka mid a ah nikaaca oo falaa yasixu ma ansaxayo tarku in laga tagay min qibali lumma ummadda xaggeeda kullihaa dhammaanteed lianna fii hada tarki fanaha dhammaansho ummaddaa ku sugan fahuwa manduubun waa la sunayey min xaysu ljuz xagga marka laga ega mid ay binisbati axadi marka qof qof loo ego waajibun binisbati liljamaaca marka xagga jamaacada muslimiinta loo egana waa waajib fahuwa kaamilu fardi kifaaya waa si wuxuu fardu kifaaye yahay fa tarku lmandubaati oo laga tagaa mu'ahirun wuxuu raadinaya fii awdaaci diini diinta awdaacdeeda ayuu raadinaya ida kaana tarku daa'iman hadduu ka tegiddaasi mid joogtaa yahay ama ida kaana fii bacdi alawqaati hadduu wakhtiyada qaarkood un ka tegitaanku yahayna falaa ta'hiira lahu wax raada iyo raadaynuhu leeyahay ma jirto wallahu aclam